بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال الإmام أbو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى bab إذا kariha أn yأkula mعa cabdه wuxuu ku saabsan yahay idaa kariha hadduu naco sayidka an yaakula inuu cuno maca cabdihi addoonkiisa maciisa addoommaha mamaaliigta ah ee ku jira gacmaha ama mas-uuliyadda dadka saadada ah ee iska leh qaabkii sharciga uu amray in loola dhaqmo iyo aadaabtii lisamray baan kusoo jiray kitaabkuna wuxuu ka hadlaa aladab adabku ka hadlaa iyo akhlaaqda wanaagsan iyo makaarim alakhlaaq marka sayidka waxaa wanaagsan addoonkiisa u shaqeynaya khaadimkana waa lamide eh. in wixii shaqo uu soo qabtay ee cunto ee uu soo kariyey uu wax ka siiyo la cuno u tawaaduco qeyb ka siiyo haddiise uu inuu fariisiiyo oo xeeradii dhinac ka soo geliyay ay ku adkaato ama uu naco inuuna qadinin ee uu wax ka siiyo walow si gaar ah usiiye siiye qaala xadathana mxamed ibnu salaam albeykindi qaala akbaranaa makhlad ibnu yaziid qaala makhlad wuxuu yihi akbaranaa ibnu jurayjin cabdilmalik ibnu cabdilcaziiz weeye qaala akbaranii abu zubayr wahuwa moxamed بن muslim ibnu tadrus annahu samica wuxuu maqlay abuzubayrkaasi rajula nin yas'alu weydiinaya jaabira jaabir bn cabdillaah radia allahu canhuma nin su-aal weydiinaya wuxuu saa-ilaka uu weydiinaya jaabir can khaadimi rajuli ninka khaadimkiisa khaadimkuna waa ka caamsan yahay addoonka iyo mamluuga laleeyahay inuu addoon yahayna waa dhacdaa inuu khaadim ajiir ahoo lasoo ijaartay oo ujro iyo ku shaqeeya ajir labadaba waa dhici kartaa rajulun baa rajulan baa weydiiyey samica rajula yas'alu jaabiran weydiinaya can khaadimi rajuli idaa kafaahu markuu khaadimkaas kaafiya sayidkiisii almashaqata wixii dhib ahaa ee cuntada loo maray iyo karinta iyo khidmadii walxara iyo kuleelkii xarigu mashaqadu kamid yahay cadfu khaas cala alcaam weeye ninkii khidmada soo qabtay ee shaqada qabtay ee kuleelkii iyo cuntadaas qiiqeedii iyo hadday noqoto tumiddii iyo shiididii iyo haadintii iyo wixii uun cunto loo mari jiray oo ijraa aad iyo wadooyinka la qaadi jiray intaba hadduu addoonkii soo kaafiyo oo sayidkiisa ka kaafiyo amara amara annabiyu su-aasha waata amara nabiyu nabiga ma amray sala allahu aleyh wasalam sayidka an yadcuahu inuu u yeero inuu u yeero dhowr bakaaley ila cun cuntadan waa soo shaqaysay wax badan baad qabatay culays badan baa ku gaaray qiiq badan baa kugu baxay kaale inuu yidhaahdo qaala wuxuu yihi jaabir nacam haa waa amray nabiga sala allahu aleyh wasalam oo inuu dhaho warkaale ila fadhiiso ila cun waxay tusaysaa ixtiraam iyo muxuuha qadarin iyo nicmadii ninka u galay oo abaalkeedii guday iyo isaga oo tawaaducay oo isweyneyn iyo iskoraysin midnaba ayna gelin nacam buu yiri fa in kariha buu weliba ku daray nabiga calayh salaam waajib kuguma aha inaad fadhiisiiso laakiin in karihada waxaad ka garanaysaa inaan waajib ahayn hadduu yar ka hodo axadukum midkiin an yadcama inuu cuno macahu sayidka maciisa ama addoonkiisa uu la cuno hadduu ka hodo fahal yudcimu ha quudiyo uklatan cunto aw hal cunto fi yadi gacantiisa uklada waa wixii mar la cunaa la yidhaahdaa waa mara hal mar wax la cuno ayaa ukla la yidhaahdaa riwaayo kalena luqma ayaa soo aroortay riwaayo kale oo muslim fal yunaawilu uklatan aw uklatayni aw luqma aw luqmatayn hal afgelis iyo laba afgelis iyo wax markaas ha siiyo hadduu hilibkii usoo waxeeyo oo la fiican oo hilibka ku yaallo uu yidhahdo ha lafta malqabso oo halkaa la fadhiista isagana waa arrin markaasi fiicanoo waxay tusaysaa inuu wax ka siiyey oo uu ixtiraamay sababtuna waxaa weeyaan fa inahu weliya cilaajahu ayuu nabi sal slam cuntadaasi hagaajinteedii iyo diyaarinteedii iyo wixii ka dhalanayo oo ama xaraaro iyo qiiq iyo dhib ah u qumay oo taxamulay mashaqadaas qofkii sidaasa marka inaad iska aad kala jeedsato oo wixii uu ogaa macaankiisi iyo wanaagiisii iyo qiimihiisa dhinac walbu ka istaagay dhib badanna uu usoo maray iyo dhacaan badan iyo dhidid badan inuu waxba una ka dhadhamaynin ee isaga uu maaratay uu iskala jeedsado arrintaasi arrin fiican maaha akhlaaqda wanaagsanna ma aha muxuu ahaa waxaana uu ninkaas sabab u yahay inay il ku dhacdo cayn cayn inay ku dhacdo ayaa dhici karta cayntuna way jirtaa nabigeena oo kale calayh salaam alcaynu xaqun ishu waa wax sugan oo dhab ah wey khuraafaad maaha hebel waa la ileeyey ilbaa ku dhacday iyo khuraafaad baa waa laga yaaba mararka qaar in ijtihaadka lagu khaldamo oo waxaan ilaheen in loo maleeyo oo qofka turme iyo shaki isgeliyo oo mararka qaar amraad nafsiya ay u gudubto oo waa la ileeyey uu la soo istaago isagoon waxba una qabin lakiin ishu way jirtaa nabigeena sala allah alay wasalam waa iqraariyey bale wuxuu yidhi low kaana shayan saabiqa alqadar la sabaqat lcayn haddii wax qadarka ka hormara uu jiri lahaa ilbaa ka hormari laheed wuxuu ilahay qorin mawa dhacee laakiin ishii baa la adkeynaya inay wax suganoo jira ay tahay waxaa soo aroortay inuu yihi nabiga aleyh isalaatu wasalaam alcaynu tudkila tudkilu albaciira alqidra wاlrajula alqabra neefkii geelahaa dheri bay gelisaa dheri inti ishi lala rido o dhinto la gowracdaa la qalano wey maana dheri bay gelisaa wاlrajula alqabra ninkana qabri bay gelisaa wey marka wax sugan wey bale waxaa soo aroortay bacd riwaayaat ummaddan waxaa ugu badan ee u dhibatay il inay tahay ina cayuun iyo il ay tahay oo haddee ishaasi saamada ah ee wax maaragtay wax sun ahoo kasoo baxaya oo araggaas qofka uu kasoo yaa jirta bay leeyihiin oo qofka gaaraya marka wax jira wey waxyaalaha lagu markaa sarfin kara waxaa kamid ah inaad marka horeba ka taxadarto oo qofkii kusoo fiirin lahaa aad wax iska siiso hadduu aad wax siiso asagana la jeedsado ishiisi waa ka badbaaday Ah, xirsi xirkii iyo adkaartii oo la akriyo mar walba iyo wax badan baa jira oo marka lagu xifdiyo isha iska ilaaliyo ruqyadii baa jirta oo laisku tufo oo nabiga caleyh isalaatu wasalaam waa kii arkay gabadh wejigeeda uu madmadow yax ka muuqdo markaasuu wuxuu midda waa la asiibaye ha loo tufo ha loo tufo u dhihi jira nabi sal l slam ruqya u ayuu dhihi jiray marka wax sugan weeyaan oo jira ninkaa marka cuntadii dhanneed la jeedsaday haddee haddii oofta lagu dhufto ama ay wax ku dhacaan laa yaluumana ilaa nafsaha naftiisuna canaanto isagaa wax sameeyey wax lagu ilaayuu sameeyey baabun wuxuu ku saabsan yahay yudcimu lcabda addoonka ha quudiyo sayidkaa loo jeedaay yudcimu sayid lcabda addoonkiisa ha quudiyo mima yaakul wuxuu cunay wax kamid a ah. min bacdi ma yaakul xadathana cabdullahi bnu maslamata alqacnabi qaala xadathana marwan bnu mucaawiyata can alfadl bnu mubashiri qaala samictu jaabir bn cabd illaahi radia allahu canhuma yaquul kana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu aha yuusii u dardaarma bilmamluukiin addoomaha laleeyahay khayran in loo khayr sameeyo wayaquulu wuxuu dhihi jiray adcimuuhum quudiya mima taakuluun waxaad cunaysaa wax kamida wa albisuuhum aradbixiya mima min labuusikum aradbixiina wax ka siiya walaa tucadibuha cadaabina khalq allah ilahay khalqigiisa waa caam khalqigi ilaahay xoolahii baa soo gelay xataa yaanyurti baa soo geli wax alla wixii noola iyo makhluuqi ilahay oo dhan ha cadaabina dhibaata u geysanina wixii ilaahay ku makaaniyey oo inuu ama khaadim kuu noqdo ama xoolihii aad raranayseed maaleyseed cunaysay si wanaagsan si wanaagsan ha noqoto oo ixsaanka ayaa laga tegin wixii markaasi iyaga la intifacsana si wanaagsan loo intifacsado ayagana wixii xuquuqay leeyihiin xoolihii baa kamid eh ha loo sameeyo in la daaweeyo hadday jiradaan in maaragtay cuntadii iyo cabitaanka la siiyo in bahalka laga soo xareeyo in dadka aan lagu dhibin waxaasoo dhan baa soo wadagelay walaa tucadibuu khalq allah khalqigi ilahi cadaabina oo xoolihiina inaad ku cadaabta khalqigi lama rabo xoolihiina in dhibaato iyo cadaab loo soo jiida lama rabo aadaabta sharciga ay ku xeeran masaladaas waa ballaaran tahay khalqigaasna waa caam dadkii iyo basharkii baa soo geli biaqsaamtiisi iyo qaymihiisi kala duwanaa iyo xoolihii iyo makhluuqii intiisi kale inta waa soo wadagelaysa inta waa soo wadageli qaala alimaam albukhaariyu raximahu llah baabun hal yujlisu ma fadhiisini khaadimahu khaadimkiisa macahu maciisa idaa kale markuu cunayo masaladiibu sii xoojinayaa hadduu fadhiisin kara ha fadhiisiiyo haddii kalena waxun asiiyo waxyaalaha inta badan ka dhacday waxaa kamid a ah haweenka umulbeytka ama umul ama saaxiibatulbeytka islaanta xaaska reer kale inaan laga warhaynin baa dhacda mararka qaar haweenkuna iska xishoo dadan wixii bay diyaarin ninkaada qanciyo caruurtaada iska jeedi unbaa inta badan yaa inta badan ku jeeda marka in wax loo hambeeyo oo wax laga siiyo oo la ogaado arrin wanaagsan wey arrinta iyada haddii wa laga ay kula cuni karto haddii kalena wax loo hambeeyo haddii kale la ogaado bal inay wax cunta iyo in kale laga warhayo marar badan waxaa dhici karta inay iska hagoogtaan ayagoo aan waxba aan aan cunin iska saaxato sidaaba ku saaxataba wixii yaraa soo haran carruurta geb ka siiso oo gacanta ka mariso marka arrintaas waa in laga warhayo eh, ninkina hade waa hawshiisi waa laisku toosiyey waa lagu hubsaday isagoo markaa aada u wabaxsan oo qanacsan buu saaxani xaaskiisina waa bog laalan yahay masaa-ishaas waa in laiska dhowro ashhadu min dalika waxaa ka daran in uu ninku meelaha wax kasoo cuncuno oo alaab fiican iyo wax lasoo diyaariyay oo la gado oo laga soo shaqeeyey uu soo cuno gurigii markuu imaadana aan wax qumanoo daboo laga shidayba aysan jirin taana iyaduna khatarteeday leedahay hala ogaado wixii yaraad haysato gurigaada la tag ciddaada iyo carruurtaada gee gurigaada ha lagugu kariyo halkaasaa ku fiican sadaqadana u wanaagsan adeegii caruurti reerka o dhan haddii aad meelaha wax kasoo cuntana iyagana wax fiican waa inaad ku ogaataa qaala albukhaariyu raximahu llah baabun hal yujlisu ma fadhiisini khaadimahu khaadimkiisa macahu idaa akal xadathana musadad qaal xadثna yaحya بن سعيد القطان عن ismاعيل بن abi khالdi الأحmسي الbjrي عن abi abihiis abi khالd الbjrي عن abi هurيرةa رضي الlه عnه عن النبي slى الlه عليه وسلم qاal إda jaءa أxadكم axadkiin hadduu u yimaado khaadimuhu khaadimkiisa hadduu u yimaado wax u qabtay ee uga shaqeynayay islaan guri kaaga shaqaysta nin kuu shaqeeyo addoomihii dadka waqtiga addoomaha jiri jireen waxda way soo wadagelaya bidacamihi cuntadii hadduu u keeno falyujlis yujlisu ha fadhiisiyo cuntadaadna cun hada rido fain lam yaqbal hadduunan aqbalayni falyunaawilu min waxa ka siiyo waxa u isagii baa xishoon karo dhihi kara may kula cuni mahay ama isagii baa nacay labada waa soo marray fain kariha soo marray marka ilaa ilaa waxa siiyo waxa gaarsiiyo makaarim alakhlaaq iyo muwaasaadka cuntada iyo waxsiinta laisku xidhiidhiyo ayay kamid tahay gaar ahaan qofkii shaqada qabtay ee waxaan xumbaaray shaqada soo culayskeeda qaaday waxaasoo dhan ayadana kuwaas waa si gaara leannahu naftiisa sidaa bay ku xasili haddii kale qalbi ku jiro oo wixii uu kariyey waa usii muuqdaa qaala الbخariي raximah الlah xadaثna bشhr بn mحamedi qala akhbarana cabdالlahi بn mbarak almarwasiyu qala akhbarana abu yunus الbasriyu can ibn abi mulayka qaal wuxuu yihi qaala abu maxdura wuxuu yihi abu maxdura saxaabigii jaliilkaa wey muadinu rasuuli الlahi salى الlahu alيه wasalam fi maka اlmukarama markii maka la furtay oo nabiga uu xunayn iyo jiciraanay iyo meelaha u aaday dhalinyaro yaryaro reer maka ahoo intay aadaankii maqleen muslimiinta iyo saxaabada ayaga oo jilaya oo yar jilaya iyo meel intay fulfuleen bay dhadhawaaqeen oo aadaankii bay markaa iyay ku dhadhawaaqeen nabigana waa dhegaysanaya calayhi salaatu wasalaam hebelow ana bal ifiiri ana ifiiri nin ba codkii buu larinaya kii ugu cod wanaagsanaa ee codka dheeraa ayuu yihi midkaa bal carruurtaa loo yeeray nabiga waa loo yeeray markaasu haya dhawaaqa bal aadaaba way aadaabeen kii uu maqlayay abu maxduura ayuu ka soo reebay oo yihi adiga muadin baad ka tahay maka rasulka sal la alay slam weligii marka maadimu ka ilah u ka dhintay weliba sura ayuu siiyey nabiga alayh salam lacag buu siiyey iyo mxuaa xoolo ayuu yiri ho intana qaado leanno aadaanka waxaa la rabaa qof cod malan oo cod dheer ayaa la rabaa cumar bin khadaab nin muadinkiisa ah oo guuxayo wuxuu ku yihi adin aadaana samtan wailaa factazilna ya aadaan dheer lali haddii kale banaanka naga marbiniyo Ah, dadka qaar waxaa jira muaadimiin dhan oo mujtamac dhan u aadaamay masaajid dhan joogo wuxuu ku hadlay aada fahmayn yaa jira oo saa un liskaga jiita maayo waxaasoo dhan oo dhibaatada ay leedahay waa in muadinka uu aadaanka yaqaano bialfaadihi almashruuca codkeeda iyo sawtkeeda waxaan waxaa weeye maogtahay waa iclaanu nnaasi bidukhuuli lwaqti waqtigii baa galay baa dadka la gaarsiiyey marka kulamaa uu codku dheer yahay baa la rabaa oo una takalufna lahayn ah, saasaa fiican ayib qaar towxiidka xataa laa ilaha illa allahdi khaldi baad markaysaayo lagu karaynin oo in loo sheego lagu codceliyo mooyaane ay ku adag tahay qofkii qaadanaya waa fiican yahay oo markii loo sheego qaadan inuu wax ka maqan yahay lakin qaarkood laa ilaha illa allahu baa maanta laii sheegi miyaa buu leeyahy oo caroonaya ani maanta laa ilaha illa llahu lai sheegi maayo iyo ashhadu an laa ilaha ila allahu iyo waa diidaya calaa kuli xaal abumaxduura nabiga alayh salaam baa doortay sawdkiisa iyo mxuu ayaa loo yunada ku ma saxaabigaas qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa jaalisan kii fadhiya cinda cumara radi allahu canhu cumar bnu khadaab agtiisaan fadhiyey id jaa waxaa yimid safwaan ibnu umayata radia allahu canhu yaa yimid oo kamid ahaa muslimat lfatxi bijafnatin xeedhuu la yimid yaxmiluhaa uu xumbaaraya nafarun koox oo fii cabaatin ay ku wadaan xeedho weyn oo culayskeeda nafarun koox baa isla wada ceba ah cebaada waa waa go-yaasha waaweyn iyo mxuu aha bustayaasha iyo aldhahaa waxaas eh, fi caba ay ku jirta marka inay ku qaateen oo ay ku waldaaminayeen ayay u dhowdahay oo culeyskeedi iyo xooggeedi inay xoog badan tahay o tahay oo weyn tahayna waxaad ka garan nafarun dad badan ba yaxmiluha nafar dad badan fawada say usoo waldaaminayeen fawadacuuha ah, waxay soo dejiyeen bayna yaday cumara cumar radia allahu canhu alfaaruq amiiru lmuminiin ayay hor dhigeen fadacaa cumaru cumarna wuxuu u yeeray naasan dad masaakiina dad masaakiin ah oo kaag dhawaa wa ariqa adoomo jamcu raqiiq adoomihii min ariqaai nnaas addoomihii dadka ee xawlow gaarirkiisaha buu yiri haloo yeero ima u yeero kaale kaale kaale waa lasoo hoya markaasi fa akaluu macahu la cuneen wa amiiru madaxweynihii ummadda islaamka oo idil wey radia allahu canhu wa ardaa khaliifat raashida markaasay cuntadii la cuneen oo xeeradii la galeen fa akaluu macaha tawaaduca fiiri iyo ixtiraamka iyo makaarim akhlaaqa iyo ithaarka iyo sida uu saxaabigu radia allahu canhu eh, wixii iyaga ay haysteen ee lagu ikraamay ay dadka kalena wax oga siiyeen ugu doorteen uma qaala cinda dalik markaasu cumar wuxuu yihi marku ay soo dadka cunayn ay soo fadhiisteen wuxuu yihi facala allahu ilaahay ha ku sameeya biqowmin dad waxa waxaa dad buu canaantay aw qaala wuxuu yihi laxa laahu qowman laxa laahu ilaahay ha fool xumeeyo ha lacanado laxa bimacnaa lacana wa qabaxa qabaxa allaahu iyo lacan labadaba way udhowdahay labadaba macno waa loo isticmaalaa laxallaahu ilaahay ha foolxumeeyo ha qabaxahu allah allah xumeeyo qowman dad inkaar qubxiya foolxumaha ku dhacdo yarkabuuna nacaaya can ariqaa'ihim addoommahoodii an yaakuluu inay cunaan macaho macooda kuwa nici inkaar ha ku dhacdo fa safwaan baa wuxuu yidhi amaa wallahi baan ku dhaartay maa nargabu canhu ma nacayno inaan addoommaha wax ka siinee walaakinaa nasta'hiru calayhim waan ka dooranay yani atharna calaa anfusinaa minhum naftaanadaan u dooray wixii yaraana helay annaga naftaanada baan u dooray ee ma diidanin low uu fara badnaan lahaa cuntadan waan aqbali lahayn laakiin wixii markuu noqdo waxaan qaybsamayn ama iska yar ayaa naftaanadan la jeclaana inaan horta ku bilowna naftaanada walaakina nastaahiru waxaan dooranayna calayhim korkooda yaan naftaanada ka dooranay laa najidu ma helayno wallaahi min aacaami cuntada atayibi wanaagsan maa naakulu waxaan annaga cunno oo wanudcimum ayagana aan qudino wixii baa noo kala goy ilaa mooyeene ma diideyno eh, cumarow inaan ayaga maaratay ay nana cunaan ma diideyno wixii baa noo kala goy ilaa wixii markaa aan helnaa oo iskaba yarba oon qud weyn sii ahayn intii de anaga iskaga bilaabanayna taasaana haysto ithaarki wayuhiruuna calaa anfusihim ta ansaara ma gaari karna wey wayuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa raggaana ma gaari karna hooga maa jirta mooyeene wixii hadduu waasic yahay waan iska aqbali lahayn bu ka wadaa xadiidku saxiix weeyaan isnaadkiisa qaala xadahanaa baaban wuxuu ku saabsan yahay idaa nasaxa alcabdu adoonku haduu u naseexayo lisayidi sayidkiisa naseexada waa iska magac kelimo jaamico ahoo hadda maxalka ay tahaybaa unbaa lagu xumbaari in xuquuqdii qofka uu lahaa ee qof axadka kale ee kasoo horjeedan oo ku lahaa inuu guto saa weeyaan adaau lxaqi lilgayr in loo guto gayrkaas markaa ama ha ahaado addoonkaadii ama waalidka ama muxuu ahaa xuquuqdii kale ee kugu lahaa nabiga xaqi kugu lahaa xaqi ilahay kugu lahaa qur-aanka iyo kutubta waa kii xadiidkii dee tamimu daari aburuqaya tamimu daari radia allahu canhu addiinu nabiga muxuu yihi addiinu annaseexa kii markaa kii oo kale weeyaan naseexada marka waxaa weeyaan in wixii khayr ah oo lala doono ee wanaag ah iyo xuquuqdii oo la guto calaa wajhiha alakmal walaxsan sida ahayd loo guto ayaa naseexada loola jeedaa kelima jaamica xadathana ismaaciilu qaala xadathanii maliku qaala can naaficin can cabdillaahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi ina alcabda addoonku idaa nasaxa lisayidihi sayidkiisa hadduu xaqiisi gutaa la wadaaye oo nasaxada waa maanta adaa xaq inaad sayidka xaqiisa gudato adeecdo shaqadii lagu diray ee lagu igmidan kasoo baxo kasoo baxo kaasaa naseexa la dhahaa hadduu u naseexeeyo eemaha inuu wacdiyo oo waaniyo addoonku sayidkiisa wadiy looma jeeda hadda waxaa loo wada waxaa weeyaan haduu guto alxuquuq alwaajiba caleyh xuquuqdi lagu lahaa hadi hiy nasixat alcabdi lisayidihi sayidkiisa uu naseexanayo wa axsana uu wanaajiye cibaadata rabbihi rabbigii cibaadadu ku lahaana uu guto lahu ajruhu ajirkiisi buu lehy maratayn laba jeer laba ajir buu leeyahay buu yihi nabiga sala allah alيh wasalam ajirka koowaad waa xaqii uu kulahaa sayidkii xaqa labaadna waa kii ilahay uu kulaha labadii xaq ba u gutay ajirkuna mar walba wuxuu la soconayaa calaa qadri alcamal camalka intuu dhan yahay buu ajirku la socon ee qofka uu la yimid xadiidkuna saxiix weeyaan muslim iyo bukhaarina uu soo fi saxiix kusoo saaray qaala xadathana moxamed bnu salam qaala akhbarana almuxaaribiyu almuxaaribi cabdiraxman cabdiraxmaan ibnu ziyad almuxaaribi cabdiraxman ibnu ziyad almuxaaribi qaala xadathana salix ibnu xay qaala wuxuu yihi qaala rajulu licaamir shacbiy nin baa caamir shacbi caamir bnu sharaaxiil taabiciyi kabiir yaa wuxuu ku yihi yaa abaa camarin abaa camarow waa camir kunyadiisa inaa nataxadadu waxaan ku sheekaysanaa cindanaa agtaanada ana arajula ninku idaa actaqa hadduu uu xoreeyo uma waladin addoon uu ilmo ka dhalay hadduu u xoreeyo uma tazawajaha uu haddana guursado kaana wuxuu noqonayaa karaakibi badanatahu qof hashiisii koray buu lamid yahay qof hashiisi fuulay buu lamid yahay karaakibi badanata hashiisi nin saaran oo fuulay buu lamid yahay waxaasan ku sheekaysanay ka waran faqaala camar wuxuu yihi sheekadiina waba kama jir waxaan ku sheekaysto oo dhan sax ma noqotee xadiidkii nabiga ka hor imaanaya warkiina xadathana abu burda i warame can abihi qaal qaala lahum rasuulu llah nabiga saxaabada wuxuu ku yihi sala allahu aleyh waali wasalam halaahatun saddex qolo lahum ajraani laba ajir bay leeyihiin rajulu nin min ahlilkitaabi ahlilkitaaba towraad iyo injiil iyo haysta aamana rumeeye binabiyihi nabigiisi yani ciisa iyo muusa buu rumeeyey waxbana taxriif iyo tabdiil iyo lama imaanino ama sawmacuus kaga jiray waxbaa soo bedelo cala alfitra ku sugan ayuu haddana maxamed imaaday calayhi salaatu wasalaam wa aamana markaasu wuxuu rumeeyey bimuxamedin sala allahu aleyh wasalam falahu ajraan laba ajir buu leeyahay dayaanadii hore uu bedelin oo sidii u iskaga haystay iyo markii nabi maxamed uu yimid oo wuxuu haystay la nasakhay oo uu haddana naasikhi naasikhiga qur-aanka iyo sunnada iyo iimaanka nabi maxamed oo raaca manhajka lagu raacaa ayuu haddana raacay oo qaatay wixii hore uu haystana mansuukh waaye wixii shareecadan ay caddayso oo la qaadan kaa laba ajir buu leeyahay walcabdulmamluuk addoonka mamluuga laleeyahay idaa addaa hadduu guto isaguna xaqallah ilaahay xaquu ku lahaa takaaliiftii ee waajibaadka xorti buu lamid yahay waxyaala masaa'il dhowr ahoo sida xajki iyo jihaadkii iyuu kaga duwan yahay oo aan lagu lahayn ilah uu ka xoroobo laakiin xuquuqdii kale ka salaati wasiyaam idaa addaa xaqallahi markuu guto wa xaqa mawaaliihi dadkii iska lahaa ee saydiyaalkiisa xaqooda u guto khidmadii iyo wixii daaca iyo maqa uu la yimaado kasana laba ajir buu leeyahay wa rajulun wey midka saddexaad kaana cidda agtiisa ay ahaatay amatun adoon wahada huwa maxalu shaahid fi xadiid shaahidka baabka loo keenay warajulu kaana cindahu amatun yadauhaa adoon buu lahaa uu iska wadiyo yani yujaamicuhaa suriyo wey waa iskaga galmoon karaa ila nikaax la-aan isagaa iska leh malakat yamiinu wey faadabaha waa edbiyey waa edbiyey a qof si ay gabadh eh, islaanta unoqoto ama adoonta unoqoto cafiifa dhowrsoon waa tarbiyeeyey fa axsana waa wanaajiyey taadiibaha ilan xasan iyo axsan baa sii kala jira weliba waxba kama hakranin tarbiyadeedii iyo edbinteedii wacalamahaa cilmiguu baray fa axsana waa wanaajiyey tacliimaha waxbarideedii cilmigii shareecada iyo wixii wax ku fahmi leed o dhan buu baray uma kadib wactaqahaa xoreeyey markaasuu fatazawajaha guursaday sidii guurlaanba ugu dhicinba ayagoo intaasoo cilmi aadaaba leh ayuu haddana cifadeedii iyo cismadeedii iyo ilaalinteedii iyo xuquuqdii iyo waajibaadkii kale ee in laga qaada ay u baahneed oo dhan buu gacanta ku dhigay oo asagii ixtidaam ku sameeyey oo mulkiyey oo muxuu ujeeda guursaday oo haddana waxay noqotay zawjadiisi oo xuquuq kuleh bay noqotay actaqahaa fatazawajahaa falahu ajraani laba ajir buu leeyahay ka raakibi badana marka ma jirto ee laba ajir buuba leeyahayba sasa nabiga aley isalaatu wasalaam saddex buu hadda xadiidka noo sheegay halaathatu lahum ajraan alimaamu asuyuudi raximah llah kitaab buu ka qoray la yiraahdo maطlacu lbadrayni fi man yu'taa ajruhu maratayn maطlacu lbadrayni fi man yu'taa ajruhum maratayn yacni dadka laba ajir la siinayo ajirkooda laba jeer la siini ayuu kitaabka qoray qaala caamir wuxuu yidhi caamir shacbiyi weeyaane oo taabiciga ahaa ee u waramayey saalix ibnu xay acdaytu acdaynaa kahaa waan ku siinay faa'iidadan bikayri shayin dhibla-aan wax dhibahoodaad u martay ayadooda jirin oo xernimo iyo mashaqi iyo gaajo iyo baahi iyo safar dheer iyo midna adan u gelin oo iska kay hor fadhiya umbaan faa'iidadaa saddexdaasi qole ee laba ajir heli ayaan ku siiyey bikayri shayin wax muqaabil ahoo ay kugu baxday oo mashaqa aysan jirin waqad kaana wuxuu ahaa yurkabu kii la fuulo fii maa duunahaa masaladan iyo faa'idadan aan kuu sheegay wax ka yar yaa ila almadiinati ilaa magaalada madiina ayaa gaadiid loo fuuli jiray a marka haddii shaam la joogo ama ardulciraaq la joogo madiine oo kale yaa intaa in ka yar loo safri jiray oo la dhihi jiray bal masle hebel yaan madiina culamadii madiina u doonan yaa la dhihi jiray hadda si adigoo ila fadhiya omaan aayar si qabow kugu sheegaye dee ogow wey ogow wixii fudeed kugu soo galaa fudeed wixii kugu galaa waxaa la yidhi fudeed buu kaaga baxaa baa la yidhi markii diinta ay dhibaato badan iyo mashaqo badan iyo baahi badan iyo gaajo badan loo mari jiray waa lagu fara adkaa kitaabka haddii hal mar aad marto oo cidyaha si fiican u gashato oo aad si fiican uxifdiso muraajacayso marka dambe sheekh baad ku noqonaysaa sheekh baad ku noqon oo markaad soo laabat adoo sheekhaad soo noqonaysaa sidaas maxaa yeelay ninkan wuxuu ku xisaabtamayaa intanoo baahi ah iyo intanoo cadhaa iyo intanoo kaneeca iyo jal la-aan iyo dhibaato badan iyo bahdil badan buu la maray a wax allaale wixii sacab iyo mashaqaha o dhan buu dusha u dhigtay oo agtiisa wax sahlan ka noqday laa yastasilana sacba oo udrika lamona buu yiri marka intaasoo dhib hadii ugaaraysa waa inaan marka wax fiican aan la tagaa oo wixii aan iska sugaa halkaasu markaaba raacasho ku bilaabi oo akrin oo akrin oo ku celcelin oo masaladii bushin oo xaggan u raadino waa iska sugay kitaabkii marku dhamaadaan waa akrin karaa laakiin wax fudud haddii wixii si sahlan sahlan iska tahay sheeke sheeke in iska noqoto dadka qaarkood ku noqota laga yaaba oo deena waxiba iska tasaahulaba iskaba tasaahulaba iska fududaysto a wax iska caadi aho lalahay un iska soo maxfalka iyo muxuu ahaa eh, mustamic ilkiraam inuu iska noqdo ma aha qofku waa inuu noqdo qof dadaalaya oo wixii dhegaysanaya haddana xifdinaya haddana raacanaya haddana isku dayaya alaqal masalo maalin walbaba waa inuu masale meesha kala tagaa oo uu fahmay sidaasaa loo baahan yahay tan marka waxaa weeyaan waa dalabada oo la xasuusiyo wixii lala soo maray cilmiga oo culays iyo dhuruuf ahaa a ah, dadka odayaasha ahee cilmiga iyo waxbarashada soo maray inay oga sheekeeyaan ardada oy dhahaan dhibkaasaa lasoo mari jiray dhibkaasaan lasoo mari jiray waa ka hadda caamir wuxuu leeyahay qad kana yurkabu fi ma dunaha ila lmadina soo ma wa min almadinati ilaa beled aakhar iyado marka qaar jaabir bin cabdillaahi iyo waad garanaysaa bil meel loo socdo waa ki hal xadii hal xadii buu raadinaya hal xadii buu raadin soo weliba ugu maqlay xadiidke wuxuu rabaa bisanadin caali inuu kusoo qaato uu soo maartay sugto ayuu rabaa intaasuu u socdaa hal xadiida marka dadaal badan baa loo baahan yahay jamacat alkhayr cilmiga wuxuu u baahan yahay in loo sabro laguna dadaalo waxaadna moodaa dhinaca kore marka laga fiiriyo waa cilmiga waa badan yahay laakiin rusuukha iyo barashada iyo kusabirka iyo wax soo saarka inuu mararka qaar aad u yaryahay baad ku muuqata aad aada loo dadaalo qof walbo kitaabkii aad bilowdo kitaabkii aad dhegeysigiisa bilowdo meel iska saar kitaabka asaga meel iska saar himigaabnina iska ilaali iyo inaad eh, himigaada u yaraado himigaabnina waxaaba kamid a ah, kitaabkii ood garanaysa inaad umalaysa inaada garanayn himigaabnida kamid kitaab baad raacani meel baa kugu istaagi xoogow baa socotay meel kale ku istaagi xoogow baa socotay meel kale ku istaagi kitaabkii baad ka neejay baa iska turtay waxaa kan ma maba karaayaba haddaad isku soo aruriso waxaa leedahay toban meelood inay noqoto toban meelood kitaabkii oo dhan iyo toban meelood ka waran <clears throat> yaa badan inta kale kitabka waa ka jawaabtay waad raacatay laakiin maaqa toban maalmood tobankaa meelood haddaad haddaad hoos ka xariiqdo aad ardayga agtaada u sheegto ama sheekh oola tagto tirahdo maxay tahay kitabki waa isku kaa raacay marka soo marit waa socday jura iyo geesinimo haddana u baahan tahay inaad wixii aad isku daydo oo haddana akriso iyada qadida waa cilmi gaara wey cilmi gaara weyaan inaad fadhiisato wax sheegto intaasoo indha ah aad u bardhigto ya oo dadka hor istaagto maalmaha hore aad yar dhididood yar rafaado maalmaha dambe xooga yar geesiyood maalinta dambe waad la qabsanaysaa soo saama waka marka wax walba tababar ba ubaahan yahay xadiidku saxiix weeyaan qala xadathana mحamed بن الclا abu qrayb qala xadathana abu usamata xamad can burayd بn cabd الlahi can abi burdata can abi musa alashcariy cabdالlahi بn qays qala qala rasul lah sal slam almamluku adoonka laleeyahay aladi mamluuka yuxsinu wanaajin cibaadata rabbihi rabbigii abuurtay cibaadadiisa wa yu addii gudanaya ilaa sayidii sayidkiisi lahaana aladii xuquuqdii furida lagu fardiyeely caleyhi korkiisa oo min adaacati daacadi inuu maqle aheed wanasiixa inuu wanaag u sameeyo lahu sayidka aheed ayadana waa gutay lahu ajraani laba ajir buu leeyahay wanasiixa iyo nasiixaa inta addoonka gutay lahu ajraan laba ajir buu leeyahay xadiidkuna saxiix weeyaan bukhaari noo ku sugan yahay saxiixiisa kalan ku jiro qaala xadathana muusa bnu ismaaciil qaala xadathana cabdulwaxid bnu ziyadi wey qala xadathana abu burdata bn cabdillahi bn abi burda qaal samictu aba burdata yuxaditu can abihi abu muusa alashcariy ismuhu cabdullahi bnu qays radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi almamluuku addoonka laleeyahy lahu ajraani buu leeyahy laba ajir idaa addaa xaq allahi ilahay xaqiisa haduu guto fi cibaadati cibaadadu alla ku lahaa aw qaala fi xusni cibaadatihi cibaadadii ilahay oo la wanaajiyo in la barto oo ilaahayna la weydiisto cibaado wanaagsan ayaa lagu wanaajinayaa horta barashay ubaahanta cibaadada markaad barato cilmi uleedahay waad waad wanaajin waad wanaajin ilaahayna kaalmadiisa marka horeba aad weydiisato allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika wa xaqa malikihi sayidkii iska lahaa xaqiisana guta malikii sayidii baa loo jeedaay alladii maligii yamliku lahaa adoonkii uu ahaa sayidkiisana waa guta xaquuqdiisii ninkaas lama ajir buu leeyahy waa saxiix xadiidku baabulcabdu addoonku raacin waxbaa la raaciyey yani xil baa loo dhiibay waxbaa loo xifdin laga dalbay inuu xifdiyo ilaaliyo xadana ismaaciil bin abi uweyse qaal xadathana malik ibn anas an cabdillahi bn dinar an ibni cumar cabdullahi bn cumar radi allahu canhuma ana rasuul اllahi sala اllahu alيه waslama qaal kulukum dhammaantiin kulli oo yufiid yufiid lcumuum baa lagu bilaabay haddana kulli baa lagu khatimay riwaayooyinka qaar kullukum dhammaantiin raacin baa tihin qof walbaba raaci xaafid wey waxbaa la raaciyey oo xifdinaya oo laga dalbay inuu dhowro oo siday ahayd oola imaado oo waajibaad iyo xuquuq baa lagu leeyahay qof walbo oo la raaciyey kullukum raac waa ijmaal markaasaa dee tafsiil bilaaban doonaa haddii qof walba wax la raaciyey wixii la raaciyeyna su-aal baa u taalla waa la weydiin marka haddii wax lagu weydiinayo su-aashaale jawaabteeda diyaari jawaabtaadana jawaab sawaaba ha noqoto kulukum dhammaantiin raacin baa tihiin wa kullukum dhammaantiin mas-uulun waxaa la weydiin doonaa can raciyatihi wixii la raaciyey ee loo dhiibay oo xil ah ayaa la weydiin doonaaye su-aashaa jawaabteeda ha diyaarsado falamiiru kasoo bilow ninka amiirka ah alladii madaxda cala nnaasi dadka korkooda amiirka uwa raacin waxbaa la raaciy ummadda ninka madaxda ama madaxda caamka ha ahaato ama qeyb gaara ah ha xukumo kolba qofku hadduu mas-uul yahay oo uu amiir yahay raaci weeyaan shaqaa loo dhiibay maaha asaga maana inuu loo khidmeeyo oo loo shaqeeyo mehe xil iyo waajibaad baa la saaray waa inuu kasoo baxaa wa huwa mas-uulun waxaa la weydiinaya can raciyatihi racyadiisii iyo wixii la raaciyay baa la weydiin doonaa amaama allah ilahay hortiisa la weydiin doonaa su-aalaha lawasweydiin doono riwaaya afar baa sheegtay laa tazaalu qadamaa cabdin cabdin xataa tusala can arbac yowm alqiyama xataa tusal can arbac afar shay ilaa laga weydiiyo afartaas iyo kuwo kalaba waa jiraan ayaguna waatan wahuwa mas-uulun can raciyati baa la weydiin doonaa wrajulu ninkuna raacin wuxuu raaci u yahay calaa ahli beytihi gurigiisii iyo reerkiisii iyo xaaskiisii iyo caruurtiisa ayaa isagana la raaciyey oo hadday noqoto noloshoodii iyo masruufkoodii tarbiyadoodii iyo tacliimtoodii akhlaaqiyaadkoodii xifdintoodii ilaalintoodii ninku waa xil baa la saaray kayru mas-uul inuu noqdo lama ogolo inuu maaha xoolo iyo cuntasiintooda uuna ku dadaalay oo tarbiyadooda una damba ka lahayn oo deena hadhow dad fasaqa ahoo acdaa-ulislaama ah uu soo saarana ma ahee tarbiyadii iyo diintiina waa inuu kula jihaado inta tabartiisa calى ahli beytihi wahuwa mas-uulu waa la weydiin doona can raciyatihi raciyadiisa la weydiin doonaa wa cabdurajuli ninka addoonkiisu raacin waxbaa la raaciyey calaa maali sayidihi baa la raaciyey oo addoonka khaadimkiina waa imaan doona riwaayad caam ah. sayidkiisa xoolihiisi inuu ilaaliyo xifdiyo wahuwa mas-ul can raciyati waa la weydiin doonaa canhu walmar'atu haweeneyda raaciyatu waxaa la raaciyay fi beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa hooyayo mas-uula waa la weydiin doonaa gurigaana waxaa soo gelaya wixii nool xoolaha loo dhiibay iyo caruurtii ay gacanta ku haysay mas-uulka ka aheyd iyo hadday waalid iyo ehel ay joogaan gurigaas iyo xifdinta nafteeda intaba mas-uuliyad baa ka saaran samictu haaulaai arrimahaas oo dhan min anabiy nabiga ka maqlay buu leeyahay saxaabiga cabdullahi bin cumar wa axsibu nabiya waxaan u maray nabigu qaala inuu yihi alayh salaam warajulu fii maali abiihi ninku aabihii xoolihiisa ayaa la raaciyay alaa hooyahay kullukum dhammaantiin inta la sheegay iyo intaan la sheeginba wax ka baxsan ma lehe raaci wey qof walba raaci weeyaan inaan xil haynin oo mas-uuliyad la saarin ma jirta keligaasoo ma tihid oo qof kaleba hataa waajibkiisa kuma saaro keligaa ma tihid xuquuqdii adiga ilaahay kugu lahaa waa inaa kasoo baxdaa iyo xuquuq adama kuleeyim nin walba xaq baa lagu leehay alaa kulukum ra kulukum mas-uul an waa la weydiin doonaa mas-uul can raciyatihi waa xadiid cadiima ah oo xilalka iyo mas-uuliyaadka iyo eh, in aan laiskaga hareynin in aan laiskaga hareynin ayuu ku cadinayaa dadkuna markaa laba bay noqon doonaan mid walbaba naftiisiibuu markaa yuu iibinayaayo fabaayicu nafsahu famuctiquhaa aw muubiquhaa labada mid u noqon inuu qofka naftiisa xoreeyo oo xilalkii iyo waajibaadkii uu kasoo baxo guto iyo inuu naftiisa halaago inkaa ku dhacdo labada mid u noqon ayb qaala imaamu lbukhaariyu raximah llah xadathana axmed bnu ciisa qaala xadathana cabdullahi bn wahbin qaala akhbaranii makrama bnu bukayr can abihi bukayr بن cبd لله عن cبdاللh بن سعد مولى عاشha زوج النبي صل سلم qاaلت waxay tihi سمعtu waxaan mqlay abا هurيرةa رضي الله عنه yqulu leh الcبد adoonku idaa aطاaca سيd haduu adeeco sayidkiisa fqad aطاc الlah ilahi ba adeecay yaعni sayidki hadduu adeeco adeecada u adeecayo waa xuquuq iyo waajibaad alla uu saarayo ilahay bu adeecay faidaa casaa sayidhu hadduu caasiyana faqad casa allah ilahay buu caasiyey xadiidku daciif اlisnaad weeyaan cabdullahi bnu sacd ninka la yihaahdo xaafid ibn xajar wuxuu yihi maqbulu maqbul haddaad maqashana waa la aqbalay baaba laleeyahay maaa wax looga sheegay haddaad tidhaahdo waxaa lagu leeyahay maqbulun cinda almutaabaca mutaabacada agteeda markaa uu xadiidka uu nin kale ku raaco baa la aqbali laakin haddaan mutaabaca loo haynin lama aqbalayo marka maqbulku waa duruqu waxaa la yidhaahdo maraatib ljarxi maraatibta oo ugu dhow xagga qabuulka tacdiilka ayuu kamid yahayo haddii markaa way kala adag yihiin si usocot usocota markana mid waxaa jirta u dhow tacdiilka u dhow marka haddii mutaabaca ninkana helo waa badbaado xadiidkiisa xasanu likayri buu noqon haddii kalena waa laska tuurayaa lama heline baabun wuxuu ku saabsan yahay man axaba qofkii jeclaada an yakuna cabdan adoonba inuu noqdoba oo yirah war adoon laba ajir baa la siin baa layihi adoonba ilaahu noqon weyday a ah, marka waxaa la yihahda eh, alqibda qibdada wey inaad shayga khayrkaa aad tamanido oo khayrkaasaan heli lahaa ajirkaasaan heli lahaa ilaa heer adoonnimaba aad tirahdo addoon maxaa noqon waaya si aad laba ajir u hesho ilaa adduunyada u laga tegay hadhow aakharo laba ajir baa kuu shaqaynaysa ood helaysaa xadathna ismaaciil ibn abi weys qaal xadathna sulayman bn bilaal an yunis bn yaziidi an zuhri maxamed bn muslim an saciid bn musayibin an abi hurayra radi allahu canhu qaala ana rasuula lah sal slam qaala wuxuu yidhi alcabdu adoonka almuslimu ee muslimkaa idaa adaa hadduu guto xaq allah ilah xaqiisa xaqa sayidii sayidkiisa xaqu ku lahaa lahu ajraan laba ajir buu leh intaa abu hurayra markuu maqlayba wuxuu yidhi waladii nafsu abi hurayrata biyadihi ilaaha nabi abu hurayre naftiisa gacantii eh, ku jirto nafta abi hurayra abi hurayra naftiisa allah gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay lowla aljihaadu fi sabiili illah jihaad oo ilahay jidkiisa lagu jihaado oo dirwato sanaamin islaam ah oo iclaa kalimat illahi wax weyn lagu helo taasoo addoon aan loo ogoleen addoonka isaga war khidme oo reerka usii shaqey baa la dhihi taa haddaysan jirin walxaju xaj hadduuna jirin addoonka isaguna xaj waajib kuma ahee oo isagana ajir weyn lagu helo dambiga lagu dhaafo wa biru ummi hooyadii ubaarifalkeeda oo haddaan addoon noqdo dee lagaba qaadanon aan hooyaan waxba ka ogaanaynin hooyada ubaarifalkeeda saddexdaa haddaysan jirin la axbabtu waxaan jeclaan lahaa an amuuta inaa dhinta mamluukan xaalaan addoon ahay anoon adoon inaa dhintaan jeclaan lahaa bu laakiin jihaad baa lii diida hadhow xaj ma aadi karo hooyada oon baarifali karo nin baaba ilaahoo igu shaqaysanaya marka adoon inaan ahaabaa jeclaan lahaa muxuu jeclaan lahaa in laba ajir uu helo ayuu rabaa labadii ajire nabigu sheegay sala allahu alay ali wasalam xadiidku saxiix weeyaan xadiid kale waa mufasir lima ubhima fi riwaayati ukhra riwaayo kale oo iska tiri markuu nabigu alayh salaam uu yihi cabdlmuslim ida addaa xaq allahi xaqa eh, sayidihi lahu ajraan uu yihi ayuu nabigu ya xadiidka waxaa lagu daba qabtay wladii nafsii biyadihi abu hurera werinaye wladii nafsii biyadihi lowlaa jahadi fi sabili xaj wabiru umi laxabtu an amuuta muluka marka waladii nafsii biyadihidaas marka war nabi miyaah maya ma dhici karto abu hurere xadikiisana wugu sii cadeeyey haddii abu hurere una dhigo qaala abu hurere aan la dhihinna waa la fahmila warka warnaba inuun ahayn waladi nafsi biyadihi lowla jihaadu fi sabiili lah walxaju wa biru ummi waxaad ka garanaysaa warnaba inun ahayn waxaa laga fahmi karaa qowluhu wa biru ummi hooyada baarifalkeeda nabiga hooyadii xaggee ku arkay isagoo yar oo sabi oo yarba hooyadii dhimatay amina binti wahab marka hooyo u ukhidmeeyoba ma soo gaarin marka wa biru ummi nabig nabigeena alayh salaam nubuwada iyo risaalada ilaahay siiyey yaa inuu tamaniyey addoonnimo iyo ayaaba kasii weyn kasii weyn o iyadana ma dhici karto warka waa mudraj baa la dhahaa mudraj mudrajkaasi abu hurayra radia allahu canhu waa wata baabu wuxuu ku saabsan yahay laa yaqulu cabdi ninkan sayidka ahe addoonka iska leh a isagana intuu isla weynaado inuu cubuudiye sheegto oo inuu addoonkan isaga cabdigiisa uu yahayo aadaabta inuu ilaaliyo ata'adub maca allah arrintaasaa la rabaa laa yaqulu cabdi yuna dhihin cabdi cubuudiyada mutlaqa ilahay baa addoon loo noqon karaa xadathana mxamed bn cubayd illahi qaala xadathanii ibnu abi xaazim an cala ibn cabdiraxman an abi cabdiraxman bn yacquub can abi hurayrata radi allahu canhu an nabiy sala allahu alيh wali wasalam qaal laa yaqul axadukum yuna dhihin cabdii addoonkaygi amatii addoontayda yuna dhihin kullukum dhamaantiis dhammaantiin cabiidullahi addoomihi ilahay baa tihin wakulu nisaaikum adoom haweenkiinoo idinla imaaullahi addoomihii ilaahay weeye walyaqul ha yihahda qulaamii jaariyati fataya fatati ha dhaho a fataya hadduu wiil yahay fatati adoonti gabadh hadday tahay marka waxaa weeyaan un muraacaat alalfaad alfaada oo la dhowro oo ixtiyaad iyo taxadar la sameeyo oo la doorto alfaada edabta leh ilaahiyna subxaanahu wa tacaala laga edabsado oo cabdi haddaad tidhaahdo ilaahayna yaa cibaadi uu leeyahay yaa cibaadi uu leeyahay adna aad tidhahdo yaa cibaadi meeshaa marka waxay noqonaysaa inaad makaanadii iyo mansiladii rabbi subxaanah wa tacaala shabahday aadaabtaa marka in iska dhowro ayaa loo baahan yahay ayb qaala xadathana baabun hal yaqulu sayidii madhihi asaguna haddii la diido cabdi iyo amati sayidii ka waran ayadu xadathana xajaaj bnu minhal qaala xadathana xamaad bnu slma can ayub abi tamiima siktiyani xabiib xabiib ibnu shahiid weeyaane wa hishaam ibnu xasaan wey can moxamed ibnu sirin can abi hurayra radi allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal laa yaquulana axadukum yuuna dhihin cabdii addoonkaydi o amatii addoontaydi walaa yaquulana yuuna dhihin almamluuku kii lalahaana rabbii wa rabatii yuuna dhihin isagoo sayidkiisi ka hadlaayo sayidkiisi rabbii iyo rabatii yuuna dhihin walyaqul ha yihahda fataaya sayidka markuu u yeerayo wiilkii adoonkaygi wafatati gabadhayda adoonteed wasayidii wasayidati ha dhaho kulukum dhammaantiin mamlukuuna baa tihiin kuwa laleeyahay dhammaan mamluuk baa tihiin waa laleeyahay dadko dhan warab llah rabbiga maaliga ee khaaliqa ee mudabirka ee mutasarifka wax oo dhan maamulaya iskaleh abuuray waa allah subxaana wa tacaala marka rububiyada ilahay baa iska leh xadiiskuna saxiix weeyaan qaala xadathana musadad ibn musarad qala xadathana bishr bn mfadl qala xadathana abu salamata an abi nadra abu abu maslama abu maslama wey sax wey waa sacid ibnu yaziid abu maslama sacid ibnu yaziid can abi nadrata mundir ibni malikin isagana kunyadaas mashhuur ku yahay abi nadra mundir ibnu malikin can muطarifin ibn cabdillahi ibnu shakiirki wey muarif ibn cabdilah taabici qaala wuxuu yihi qaala abi abahi ba wuxuu yihi shakiir cabdullahi ibnu shakiir qaala abi aabahay wuxuu yihi cabdullahi bnu shakiir weye indalaqtu waan tegay fii wafdi bani caamir wafdigii ree bani caamir oo saa ka dhashay baan raacay oo ila nabiy qabiil qabiil baa nabiga loogu tegi jiray wufuud waa waftiga waa kuwa waa reer hebel ila nabiy waa kii lahaa reer cabdilqays yaati rabiica ila nabiy nabiga calayhi salaam bay u imaadeen faqaaluu waxay ku dhaheen anta sayiduna ah, sayidka anagii baa tahay nabiga ku wadan sala allahu aleyh waali wasalam qaala wuxuu yihi asayidu allah sayid waa ilaahay qaaluu waxay dhaheen wa afdalunaa ka noogu fadli badan baa tahay fadlan fadli wa acdamunaa ka noogu weyn baa tahay dawlan xagga cadiyada iyo siismada gacan furaanta iyo khayrka iyo bixinta ka noogu sareeyaa tahay nagu weyn qaala wuxuu yihi saxaabiga cabdullahi bnu shakiir faqaala sala allahu alay wasalam nabiga wuxuu yihi quuluu dhaha biqowlikum hadaladiina kale ee muctaadka aheed ku hadashaan ee aan waxba dhib iyo xanaf lahayn hadalladaas aan quluwi iyo xadgudub midna lahayn iska dhaha waa u furantihin walaa yastajiriyanakum laakin yuuna ina dirsanin ashaydaanu shaydaan laa yajcalanakum shaydaanu jariyan jariguna waa rasuul shaydaanka yuuna ina dirsanin oo afkiina ku hadlin carabka shaydaan carab shaydaan carabkiina shaydanku yuna istiqdaamsanin oo una ku hadina marsiinin waxaan hadhow fiicneen oo wanaagsaneen oo aad qofka gaarsiisaan mansilo martabo saro ilaahay leeyahay oo kale iyo iska ilaaliya laa yastajriyannakum yuuna ina jiidin oo ina adeegsanin ashaydaanu shaydaan rasuul adeegsanayo oo ku isticmaalayo naga dhigin yuunaga dhiganin xadiidku saxiix weeyaan hadda marka sayidkaasu nabiga alay salam markii la yidhi anta sayiduna asayid allah taasu marka tawaaduc waaye iyo inuu dadkan cusub ee hadda soo islaamay sayaadada waxay u yaqaaneen oo martabada ay u yaqaaneen oo inuu sayidkaa wax walba leeyahay wax walba awood u uleeyahay wax walba ogyahayo martabadiisa wax walba ka sarreysa wax ka korreeya uusan jirin arrintaasuu nabiga alayh salaam min baabi ximaayat atawxiid in la ilaaliyo xaqi ilaahay subxaanahu watacaala iyo laga edabsado ayuu barayaa wa martabada siyaada nabiga waa leeyahay isaga uu leeyahay bini aadamka iyo aadam wuxuu dhabo dhan marka loo fiiriyo isaguna sayid wey rasuulka ana sayidu waladi aadam waa kii lahaa nabiga alayh salam walaa faqra aadam wuxuu dhabo dhan ba sayid u ahay bu nabi sala allahu alay waali wasalam ah, marka qofka sayid waa la dhihi karaa hadduu mudan yahay oo nin madaxa oo mas-uula oo khayrle oo sharaf leh uu yahay sayid waa la dhihi karaa oo mu'min oo muslim ah waa kii dhihi jiray eh, cumar bn khadaab radia allahu canhu abu bakr sayiduna wa actaqa sayidana saasu dhihi jiray abu bakr sayiduna wa actaqa sayidana yu ka wadaa ya abu bakr ninka xoreeyay sayidka ku wada waa bilaal marka wuxuu le abu waa sayidka anagi wuxuuna xoreeyey sayidka anagi buu xoreeyey oo bilaal bilaal ibn rabax abu cabdillahi alxabashi radi allahu canhum jamiican eh, marka laakiin dad aan eh, diintooda iyo cibaadadoodii khayrkooda lagu kalsooneen ayagu lama dhahayo la dhihi maayo laa taqulu lilmunaafiqi sayidan baa soo arortay ha ku dhihina munaafiq iyo dadka gaalada iyo sayid ha ku dhihina sayid fulan iyo a isticmaalaan carabtu qaala qaala alimaam lbukhaari baabun wuxuu ku saabsan yahay alrajulu ninka raacin fi ahlihi ehelkiisaa la raaciyey oo mas-uuliyaddii xil baa la saaray quwa anfusakum waahlikum naara naftiina iyo ehelkiinaba naar ka badbaadiya waa ka ilahi subxaanahu wa tacaala naartaa laga badbaadinayana cali bin abi aalib radi allahu canhu waxyaala ku fasiran waxaa kamid ahayd adibuuhum wacallimuuhum edbiya oo waxbara qaala xadahanaa caarim laqabkiisuu maanta kuu sheegay maxamed ibn lfadl baa la dhahaa maxamed ibn lfadl caarim qaala xadahanaa caarimkuna waa iska laqab oo dami tusaay lakiin looma jeedo macnihiisa qaala xadahanaa xamaad ibnu zayd bnu dirhamin can ayub bin abi tamiima can naafic can ibni cumara qaal qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yihi kullukum dhammaantiin raacin baa tiin waxaa la raaciy qof walba waxbaa laga dalba inu ilaaliyo wa kullukum dhammaantiin mas-uulun can raciyati baa la weydiin doonaa falam yiru ninka madaxdaa raacin waxbaa la raaciyo huwa mas-uulun waa la weydiin doonaa wixii la raaciye inuu kasoo baxayo xilkiisiyo in kale warajulu ninku raacin waxaa la raaciya calaa ahli reerkiisa wahuwa mas-uulun waa la weydiin doonaa walmaratu haweenayduna raaciyatun wey tun la raaciya calaa beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa wahiya mas-uula waa la weydiin doonaa alaa wa kullukum dhammaantiin dadow raacin baatiin wax fakar ma laha wa kullukum dhammaantiin mas-uulun can raaciyati ani mas-uuliyadii xil ma hayo ma jirto warkeeda ogaada xadiiku saxiix weeyaan waa soo maray qaala xadathana musadad bin musaradi qala xadathana ismaaciil qaala xadathana ayub ibn abi tamiima an abi qilaabat aljarmi an abi sulaymaan saxaabiyu jaliil malik ibn xuweyrithi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi malik ibn xuweyrith atayna nabiya nabiga alayh salaam baan u nimid wanaxnu shababa anagoo dhalinyaro ah mutaqaaribuun anagoo dhalinyaro isku dhadhow xagga da'da faaqamnaa cindahu agtiisa nabiga joognay cishriina leylatan labaatan habeen ayay nabiga wax ka baranayeen oo hadyigiisii iyo dalligiisii iyo sunadiisi iyo dariiqadiisi ay baranayeen sala allahu aleyh waali wasalam wixii masmuucoo la maqlo iyo wixii mar'uuho la arko iyo wixii akhlaaqiyaada nabiga ka barteen fadanna wuxuu u maleeyey nabigu annaa anagu ishtahaynaa inaan jeclaanay oon ishtahaynay oon u hilownay ahliyina reerahanagi magaalada madiina imaadeen oo labaatan beri markay joogeen wuxuu arkay oo uu ka dareemay inay reerkii iyo cidihii iyo dhulkii ay uhiloobeen oo wadanka iyo meeshaad ku kortay iyo dadkaa taqaana iyo ehelka wax walbaba waa kaaga maaratay qiimo badan yahay wax walbaba haddii lagu geeyo afdal biqaaci lardi dhulka ilahay meesha ugu fadli badan oo maka almukarama iyo madiina almunawara mudan yar qofka markuu joogo wuxuu uxiisoon dhulkiisi inuu aado ayuu uxiisoonaya oo uu ku laabto oo yuu jeclaan marka nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu dareemay inaan ishtiheeno o jeclaano ehelkaana iyo reerkaa ku noqono fasa'alanaa wuxuuna weydiiyey canman tarakna dadkaan ka nimid fi ahlin waxaan ka nimid fi ahliyina dadkaanagi waxaan oga soo tagnay xaaladooda duruuftooda axwaashoodii uu waraystay nabiga sala allahu aleyh wasalam faahbarnaahu waan u waranay nabigan wx jiray wa kaana nabigu wuxuu ahaa rafiiqan mid dhimrin badan buu ahaa riwaayo kale raqiiqan qalbi jilicsan raxiima naxariis badan oo ilaahay baa ku tilmaamay fa bimaa raxmati min allahi linta lahum naxariis badan oo dhimrin badan buu ahaayo markii u arkay anaga waxaan yar jecel lahay iyo xaaladaanada waa noo tanaasulay fa qaala nabigu wuxuu yihi irjicuu orday noqda ilaa ahlikum reerkiina orday ku laabta facallimuuhum intaan aad barateen orday bara meeqa beri joogaan ah, labaatan beri labaatan beri weye inta markaa intaasoo sana wax la baranayaa aw reerkii aw eelkii aw qaraabadii aw dacwadii aw afaafintii waxaasoo dhan mas-uuliyaddeeda xilkeed dusheena saarantaha ogaanteeda laada ah, facallimuuhum waa ku taala labaatan maalmood ninkii xelow ahaa ee daalibucilmi ahaa intii uu bartay baa ord soo gaarsiiyey asagoo risaaladii gutay waajibkii asagoo intii uu bartay sheekh ku noqday oo macallim ku noqday cilmi yuntafacu bihi oo dirba usii bilowday haddana waa sii wadanaya waxbarashadiina waa sii wadanaya sidaasaa raba wa laskuu sii wat mar la dhihi ma jirto markaa anigoo caalim noqdo oo wax walba soo afjaraan dadka waxbari oo dadka wax gaarsiini meel la dhihi ma jirto cilmigu sidaasuu isku daba socdaa fawqa kuli dii cilmin caliim marka intihaa ma leh ilaa ilahay ku dhamaada subxana watacala ilahay ba ku dhamaadaa kon noqda ilaa ahliikum facalimuhum bara wamuruuhum dadka amra awaamirtii sharcigeed amr macruf nahy can munkar wasaluu tukada kamaa sidii ra'aytumuuna ad aragteen usalla u tukanay bawsi iyo skarja lama rabee may aragteen anoo tukan labaatan beri ugu daba tukanayseen oo maalin walba shan salaadooda intaad u aragteen anoo utukanayo utukada silaan baa salaad noqon soonkuna silaan baa yaa noqon sifatu salaati nabi sifatu soomi nabi sifatu xaji nebi ayaa jirta intaba sifada nabiga alay slam baa looga dayanaya fa idaa xadarat isalaatu salaada markay gasho falyu-adin lakum hayni aadaam axadukum midkiin ilaa aadaanku da kuma xidhna da iyo cilmi iyo wax kale kuma sii xidhna aadaanka hadda alfaadiisa baad garanayso sawdkiisana aada hayso mid kamida u iska adaami karaa walyaumakum imaam ha idin noqdo akbarakum kiina u weyn kii weynaabaa lagu dhacay maxaa yeelay awey dhank dhanki kale dhanka kale waa iskaga mid hade aqra'uhum likitaab illahi waa iskaga mid labaatan beri weeyaan isku cashirku meel bu utaagan yahy aclamhum bisuna isku meel bu umarayaa oo isku cashir weeye marka ma kala koreeyaan qur-aankii iyo sunadii daadii baa marka haldheeri xagga daada waa isku dhawaayeen mutaqaaribuun waa soo maray laakiin mutaqaaribkaasa hoos laiskusoo weydiinaya ninkii yirahda bil baan kaa weynay kaasaa laleeyahy na hormar taqadam taqadam baa laleeyahy aadaabta sharciga ay kamid tahay iyo fawda inayna meesha ka imaanin isku qaqabsanin ah, nidaam bay shareecadeena dejisay nidaamkaa in la raacaa la rabaa laisku xurmeeyo xadiidku waa saxiix baab waana buhaariy baab mara almara raaciyatu haweeneydana raaciya wey iyaduna shaqaa loo dhiibay gurigeeda xadathana abulyaman qal abarana shucayb bin abi xamsata an zuhri qal abarani salu an bn cumar cabdullahi bn cumar qaal samca rasuul lahi sal sl u maqlo yaqulu kulkum raac dhamaantiin waxbaana raaciy kulkum dhamaantiin mas-uul waa la weydiin doona can raciyati qof walba w la weydiy raciyadii la raaciy alimaamu imaamku raacin weeyaan wahuwa mas-uul waa la weydiin doona can raciyati wrajulu ninkuna raacin fi ahli reerkiisa la raaciyayo wlmaratu haweenedu raaciyata fi beyti zawjiha baa la raaciyey wlkhaadimu mesh cabdigii khaadimka ka caamsan qof allaala qofki kuu shaqaynayo shaqa ku hayo o dhan maali sayidii baa la raaciyey inuu xifdiyo ilaaliyo khayaamo la imaanin wixii loo dhiibana uu siday aheyd uga soo baxo samictu haaulaai can nabiy nabiga alayh salaam baa la weydiy yaan wey yaan ka maqlay wa axsabu waxaan u malayn annabiyu sala allahu aleyh wasalam qaala inuu yihi wrajulu fi maali abihi aabihi xoolihiisa ninkan la raaciyey xadiiku saxiixaanka kusugan yahy baabun wuxuu ku saabsan yahay man sunica ninkii loo sameeyo ileyhi isaga macruufun macruuf wanaag baa loo galay falyukaafih ha abaalgudo qofkii wanaagga u galay jasaar ha noqonin nin aan abaalka garanin oo la-iim ah ha noqonin abaalka isagaha qofkii kuu gala weligaa xus ku shugri wax u qabo wax u tar ka heer waxay ka gaari jireen abubakr sidiiq radia allahu canhu markii eh, laiskugu imaaday xudaybiya nin gaalada kamid ahoo marka gaalada kamid ahaayo curwa bin mascuud la dhihi jiray ayuu hadal adag ku yihi abubakar baa ku dhahaya umsus badra laata waa kagu dhihi jiray waa cay meel xun bu ka cayay markaasu warwaa waa ninka sida cay waa kuma waa abubakar baa la yiri marka wejigii baa qarsoon oo saxaabadu waa mudajajiin fi silax wey markaasuu wuxuu yihi haddayna jirin abaal hadda ka hor ii galay oona abaalkiina weli u gudin waanu jawaabi lahaa bu yiri ninka bareega qabtay waa kuma ninka bareega qabtay waa nin gaal gaal baa bareega qabanaya inuu caytamo oo afxumeeyo oo nin iska celiyu ka istaagaya wuxuu ga istaagayaa ba hadda ka hor galay bu yiri abaalkiina weli ma gudin a abaalkiina weli ma gudin marka waan u jawaabi lahaa bu yiri marka dadku la-iim iyo kariim bay uqabsamaan la-iim iyo kariim midaan aan axsantaba aqoonin shukranba aqoonin abaal loo galayba aan xasuusanin malaya qofkii abaalka u galay dhibaato u geysanaya waa kay ku maamaahaan oo nin waxaa jira aad adigana kabihiisa tolayso asagana kafankaada toli soo saa waxaa jira nin xoolahaada cuni oo ku xaman ayay dhahaan soomaalida mamaa kale taasna ti hore wala soo boodeen tarmayna maql sooma waayahay nin xoolahaada cuni oo ku xaman baa jira intu xoolahaada cuna haddana kudhahayo ninkaan qawacan waxbaan umusiinin ama maarata wax kaa sheegi way jirtaa ayadana waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan waa la iibnimada wey waa qof ma aha khiyaar ma aha khiyaar ma aha ayb xadathana sacيid بn cufayr qal xadathana yaxya بn ayub an cumaarata bn qusayata cumaarata ibnu qusaya qusaya waa magac weeyaan magaciisa wey aha ayib qala can shurxbil mawla ansari ansaari can jabir bn cabd llahi alansaari radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nabig wuxuu yihi man sunica ilayhi qofkii loo sameeyo macruufun wanaag faly falyajzih ha gudo abaalka isagaa ha gudo yani jazihii iyo hadi iyo aha mukaafaadii iyo abaalgudkii abaalka ka soo bax wey abaalka fain lam yajid hadduu heli karin maa yajzihi wuxuu ogu abaalgudo falyuthni caley ha amaano a iyo sharaftiisii lan bini sharafta iyo wanaaga iyo waxa waa jecel yahay inaad xumaantiisana qariso wanaagiisana muujiso wax weyn bay isaga utahay falyuthni caley ha amaano fainahu idaa athnaa hadduu amaano faqad shakara waa ku shukriyey amaantii waxaa kamid a ducadii baa kamida a aftirkeeda ducadii baa kamid oo qofkaad u duceysa hade khayr baad la doontay wanaag inuu mudan yahay baad amaanaysaa Ah, soo arortay man qaala lakhiihi jazaka allahu khayra faqad ablaqa fi hana jazaka allahu khayran haddaad tidhaahdo ammaantiisi iyo ducadiisi iyo abaalkiisi si fican baad u gaarsiisay ablaqa waa gaarsiiye wey faqad shakarahu waa ku shukriyay haddaad u ammaanto ah, wain katamahu hadduu qarya ka waran abaalla oma gudin ammaantiisi iyo ducadiisina midna lagama helin faqad kafara waa ah, ku kufriyey yani juxuudu nicma wey juxuudu nicma nicmadii buu qariyey oo uu diiday oo inkiray oo xabaalay waxa iska badan aad u fara badan wey aad iyo aad bay ufara badan tahay awsaad mujtamac mujtamaca qeybihiisa kala duwan aad bay ugu jirtaa inaan abaalkii iyo wanaagii iyo ixsaankii iyo birigii iyo wixii o dham aan la xasuusnaanin oo qofku uunan inaba garaninba xoolahaba qofkii ixsaan usameeya ku aanaysanba aanaysan usoo dhawaanaya marka inta waxaad arkaysaa xanuun dadkoo sheeganaya waaas waxaasaan u taray oo dhibaatadaas u geeyay o hadda xanuunkuna uu kala daran yaha mogtahay qof aad waxba u tarin hadduu wax ku geystay iyo qof aad wax u tartay isku xanuun maaha isku xanuun maaha marka meeshuu ka filanayay abaal iyo wanaag iyo duca iyo in loo hayo galad loo hayo inuu markaa galad xumo iyo jasaarnimo uu ku sameeyo xanuun bay noqon eelaha marka laakiin laisku dardaarmayo waxaa weeye wa allaala wixii aad tarta asaga wi asaga wuxuu xaggiisa ka yimaado asagay utaallaa waa la weydiin doonaaye laakiin adiga si xanuunka uuna kugu badanin bini aadam waxaad u taraysaa marka horeba niyadaada alla ku xidh subxana wa tacaala niyadaada xagad ku xidhi ilaahi subxaana wa tacaala waxaa kuu taray iyo waxaa kuu qabtay iyo berri ha ku abaalgudi iyo beri meelha ha kaaga soo baxay iyo sheekadaas o dhan ba qalbigaada ka ilaali jazahaadu ilahay agtiisa ha ahaado subxana wa tacaala meeshaasa kaaga dhumaynin marka haddaad ilahay dartii wixii kaa yahay xanuunka waa kaa fududaanaya maxaa marka horba ilahay dartii baa u samaysay ayib waman taxallaa qofkii isku qurxiya bimaa lam yucda waxaan la siinin waxaan la siinin buu ku labistay oo isku qurxiyey fakaanamaa wuxuu lamid yahay asaga oo labisa xidhay thubay zuur laba maroo beena laba maroo beena qof xidhay buu lamid yahay xadiidku intiisa dambe sababulwuruud buu lahaayo gabadh baa waxay tiri nabi allow ina lii dara haween baa lala qabaa gabadh baa layla qabaayo ma ii banaan tahay o dambi maga soo gaaraysa haddii aan waxuuna ninkayga isiin aan dhaho wuu isiiyey si aan maaragtay middan ayada ah aan iskaga geejiyo xaggeeda oo alab kale oo ama reerkooda ay ka heshay ama meel kale ka heshay ama si un ay ku inay tirahdo hebel baa ii keenay ninkeedii tan kale ee daradee lala qabo si ay de iyaduna ay u xanuunsato marka taas kaasuu nabig alay slam wuxuu yihi almutashabicu bima lam yucda kalaabisi thowbay zuur qofka waxaan la siinin iska darjiyaa oo muuji isku muujiyaa laba maroo been asagoo qabay lamid tahay bu nabi sala alay slam wax asaga uuna lahayn yuu leeyahy waan leeyahay waxaan la siinin buu leeyahy waa la siiyey qofkiina been buu u sheegay marka laba jeer buu beenala yahay xadiidku xasanu ligayrihi wey marka waxyaalahaas masaladaana meelo badan bay soo gelaysaa xil iyo mas-uuliyad aan lahayn oo sheegatay baa soo geli xil iyo mas-uuliyad lahayn af aad ku hadlayso aad lahayn luqa yani eh, dad aad matalayso maana matashid oad leedahay anagaa kaba hadlayno saasa anaga nahay ad leedahay mathalan mas-uuliyadii xiladaad lahayn oad sheeganaysaa kamida zuhdi iyo muxuu ahaa eh, tawaaduc aan xaqiiqo ahayn oo tasanuc ah oo qofka uu muujisto uu muujisto oo unan maaratay xaqiiqada zuhaadi buu isku daray iyo dadka asaga mana aha ee waa wuxuu arko dhaafi mahayo qala xadathana msdد بn msrdi qal xadathana abu cawاnة اwضاx بn cabdالlah اyshkuri an ycmr سlayman بn mihran can mujaahidin ibnu jabrigi weeyaane taabici kabiira maki almaki can ibni cmr cabdالlahi bn cmr radي aلlه canهuma qaal qaala rasuul اlahi slى الlه عlيه alي waslm nabig wxu man istacaada biالlah ninkii ilaahay magan gala faaciiduhu magan geliya ini acuudu bالraxmani minka in kunta baryao samaheen markaasu wuxuu yihi agga dhibkaasoo gaari maayo rasuul baan bishaara baan ku wadaaba marka ninkii ilaahay kaa magan gala ilaahay baan magan galay war ilahay magan galay war hala badbaadi waa iska kaabiyey badbaadi faaciiduh dadka maqlayaan ha badbaadi ha garab istaagaano madluumkaas ha u kaalmeeyaano waman sa'ala billahi ninki ilahay wax ku weydiista faacduhu siya a siiya wuxuu ilahay kugu weydiisto o ilahay baan ugu weydiista ilah dartii lakin adduun hadday tahay wejigi ilahay ma dhahay wejigi ilahay waxan weydiisa ma dhahay aakhara jannada iyo ridaha ilahay baa wejigiisa lagu weydiista adduunka lakin ilahay magaciisa lagu weydiisanaya warima wax ku siiya muslim baan ama waxida ilahay dartii waman sa'ala billahi facduhu ku siiya waman ataa ilaykum macruufa ninkii macruuf inina yimaada fakaafi u abaalguda axsanta xataa waxbay tartaa axsanta soomaalida way ku yartahay wax ku dhacay ma naqaano nin baa laga sheegay wuxuu yihi waryaa hebelow adi iyo shukran maxaa ina dhex maray bu yidhi adiga shukran waxaana na dhexmaray wax kasta loo daray shukran waa laga waayay waxaana dhex maray adiga shukran nin baa idin dhexeeye marka soomaalida kuma badna tarbiyadeena kuma jirto arrinta iyada carruurta yararka de haddaa baa la barin maxay sheegayaan marka hadda kuwa madow eh gaalada eh nila noolnahay waa way yaqaanaan wax yar haddaa u tartay maxay kudhahayaan ya oka asanta bay kuleeyahay marka waa waxa weyn wey waa sifo fiican waay ayib wman ataa man istacaada eh, man ataa ilayku macrufa kaafihu fain lam tajiduu haddaynan helin fadcuu lahu duceey xataa yaclama ilaa uu ka ogaan asagiiba an qad kaafa'tum inad abaalgudeen ah, asagii waa laga yaaba qalbiga inuu kuu haye ka uduceyso oo uduceyso oo arka ixsaanka iyo biriga iyo wanaagaad uhayso waa qancaya wuxuu leeyahay ilahi ninkan waa ka soo baxay meeshii laga rabay xadiidku saxiix wey axmed iyo abu daawud iyo nasaa-i ibn xibaan iyo keyr albani waa saxiix yeelaya qaala baabu man lam yajid ilmukaafa'a abaalgudkii uu ku abaalgudi lahaa qofkii wanaaga useeyay hadduunan helin falyadcu lahu ha u duceeyo ma ducaad kari weyde ah, jazaaka allahu khayra baaraka allahu fiik axsana allahu ilayka ducadaas samee meel waliba eh, daahir lgeyb iyo hortiisa intaba xadathana musa bnu ismaaciil qaal xadathana xamaad bnu salamata can thaabit ibn aslam albunani can anas bni malik albasri khaadimu rasuuli illah ana almuhaajiriina muhaajiriintii waa wasfi tilmaanta ayada waxaa iska lahaa dadkii aan madiina deganayn ee magaalada madiina imaaday inay xoojiyaan nabiga sal allahu aleyh wasalam iyo walaalahooda ansaar iyo dowlad islam halkaa ka dhisaan ana almuhaajiriina wasfi islaamia weeyaan oo nabiga ilahay baa qur-aan ku tilmaamay wasaabiquuna alawaluna muhaajiriin waansaar muhaajiriintaas ilahay baa ku magacaabay ana almuhaajiriina walaalahaas dadkaa qiimaha badan muhaajiriin la yihahdo iyo dhulkoodii iyo o dhan kasoo tegay ilah dartii qaaluu waxay dhahen ya rasuul allah dahaba alansaaru ansaar waxay la tagtay biljri ajri kullihi dhammaanba guryahoodii bay noo gogleen oo cuntadoodii bayna siiyeen oo beelahoodii wax naga siiyeen oo dhulkii bay dejiyeen ajro dhan bay qaateen qaala nabigu wuxuu yihi laa maya ajro dhan maynan qaadanin idinkaba ajirlaan ma tihiin maa dacawtum ullaha intaad ilaahay baryaysaan lahum ayagaa u baryaysaan wuxuu ku galaba ad jazaakum allahu khayran ad wa athnaytum calayhim bi aad ku ammaanaysaan oo aad ku qadarinaysaan abaalkii iyo ajirkii idinkana waxbaad ku leedihiin markaad ducayso adna waxbaa kuusoo haray walidalika caaisha radia allahu canha markay hadiye qof ugeyso tirado adoonka ugu dhibto ord ugee waxa waxay dhihi jireen muxuu ku yiri markaas ugeysay wuxuu yihi baaraka allahu fiikum wa fiihi baarak isagana allah barakeeyo ajirka anaga waxaa noo soo noqde ilada yani anagaas ajirka noo wada qaadanin ayay dhihi jirtay baaraka allahu fiika iyo ducada wajazahum allahu khayra yabqa ajru sadaqatina wahadiyatina ajirka sadaqadana hadiyada noo soo haro marka macnuhu waxa weeyaan khayrku waa isdhaafsigaas kii khayr kuu galay adna khayr baad ugeli oo u duceyni wixi aad heli karto waad uqabanaysaa nacam waa muhaajiriin waa qisadii waxay lamid tahay dee nimankaas ree muhaajir ansaar bay la yaabeen oo aad iyo aad oola yaabeen khayrbadnidooda iyo dadaalkooda niman maaragtay aan wax khayr la yirahdan ka gaabsanaynin khayr baan ka gaabsanaynin meel lalaala meeshii khayr jira ayaga safka hore ku jira jihaadka markii la gaaray waad ogeed dadkii eh, uxud ku shahiiday dadkii beder ku shahiiday ayagaa u badnaa muhaajiriinta ansaarta u badneed ansaaru rasuulillah muqadimada haddii la noqdo magaaladii iyo mxuu ahaa soo dhaweyntii waa kano wayuthiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa haddii noqoto sadaqadii wixii walbaba markaasay dhaheen muhaajiriin adda wali kana ajirkii bay qaateen yusaluuna kamaa nusali wayasumuuna kamaa nasuum wayatasadaquna bifuduuli amwaalihim wayuxujuun marka wixii xoolaha bay nala intii camalka ay badanayaan way sameynayaan markaasuu nabigu wuxuu yihi bal tasbiixda iyo taxmiida iyo takbiirta badiya salaadaha gadaashooda soddon saddex la imaada taasaad ku gaaraysaan ayagii dad kale aynu usoo markaasay ayagina la sameeyeen marka markii dambe maxay noqotay natiijadii dalika fadl اllahi yutihi man yasha alaniyu shaakir alganiyu shaakir qofka ganiga ah ee shaakirka ah afdal min alfaqiiri saabir qofka faqiirka ee saabirka wuu ka fadli badan yahay a saas xadiisaa loo dalishaday kamid tahay culmada isku haya lakin xadiiskaasaa loo dalishadaa marka markii udambeysay waxaa dalika fadlullahi yutii man yashaa ninka qaniga ee xoolihiisa waddada wanaagsan ku bixinaya acmaashii kale ee badanigeedna samaynaya wax gaari kara male baabu wuxuu kusabsan yahay man lam yushkir naasa qofka dadkaba ku shugrinin ka waran hala ah, shukriyo hal abaalgudo ixsaana la sameeyo yaa lalahaa shukriga qofka lagu aqoonin ka waran an xadana musa bn ismaعiil tbudki qaal xadana rabic bn muslim qal xadana mxamed bn ziyad an abi hurayra an الnabiy salى اlه alيه waslm qaal laa yashkur اllaha ilahay kuma shukriyo man qof baan alle ku shukrinin laa yashkuru الnaasa dadkaan ku shukriyayn ah, dabeec ahaan qofka dadka haduuna ku shukrinin oo axsanta xagga dadka laga waayo ficilkaas xun wuxuu gaarhsiin nicmadii muncimka allaha muncimka ee nicmooyinka o iska lahaa wamaa bikum min nicmatin fa min allah taana inuu ku shugrin waayo hadhow yay gaarhsiinaysaa waa sida ma ogtahay beenta oo kale beentu waay wax yarba usocon marka dambe waxay noqonaysaa inuu tii diinta looga baxaayy xataa yuktab cinda allahi kadaaban buu gaarayaa iyo agtiisa looga qoro shukriga hadduu qof ka tagana su u socdo ilahay iska laha marka dab ku shugriyeen taas waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiraa qofkaan dadka ku shugrinin ilaahayna kuma shukrinin oo ilaahay shukrigii uu ku shukrinayey kuma filla ilaahay addoomihiisa in lagu shukriyuu rabaa ilaahay marka kuma shukrinin oo xuquuqdii lagu lahaa ee ilaahay uu laai saaray ayuu ka tegay bay kadhiganta kudhiganta waa isku gowracan yihin waa isleegyihin qala xadadna musa bn ismaciil atbudaki qala xadadna rabic bn muslim qala xadadna maxamed bn ziyad an abi hurayra an nabiy sala allahu alيh ali wasalam qaal sanadka ufiirso sanadka iyo sanadka kale sa isku ysa maartid ya sanadka hore muxuu kan kalena kan kalena isagana sanadkan kale fiiraysa sanadkan kale laba sanad baan muqaarareynayna isagana so sidoo kale maaha wuxuu yihi kii hore xadathana rabiic bnu muslim kana kii hore wuxuu yihi mam xadathana maxamed bnu ziyaad kana can abi hureyrata buy kana sanadkii marka waxba kagama duwana meeshaa way marka ay culamada qaar leeyihiin xadiidkan hadda soo socda xadiidkaa oo lami la socday xadiidkaasoo la socday intan dambana waa ziyaarato ziyaado weeyaan u watay xadiid mustaqila ma aha waxaa ku xumbaarayna waxaa weya sanadku waa isku mid can abi hurayra can nabi sal l slam qaal qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ku yiri ku dhahaya linafsi nafti wuxuu ku leeyahay ukhruji soo bax markii nafta laga qaadayo soo bax baa lagu leeyahay qaarad markaase waxay leedahay laa akhruju ma baxaayo ilaa kaarihatan inaan ahay mooyaane mid la khasbaayo oo kaariha ah un ku bixi mooyaane iska soo bax iskama baxaaye xog ba marka waa lasoo bixinayaa marka xadiidka marka waa xadiid saxiixa laakiin munaasabada baabka aan ku jiray man laa yashkur innaas laa yashkur lah soo mahayn munaasaba ma leeyahay xadidka masle ma laha haddii aan dhahno xadiidkan asaga ah kaa horuu lamid ya yuu la socday la socday sanadkaas ma sanad u ah matnigii intii hore markii la yiri oo baabkii laswaafajiyey iyo matnigaa inta hore laa yashkuru llaha man laa yashkuru nnaasa inta dambe waxa weeyaan qaala allahu tacaala linafsi اkhrujii qaalat laa akhruju ila kaariha waa ziyaado xadiidka intii shaahidkeedna waa sheegay baabka waafaqaysay intana waa ziyadatu cilmi ziyadatu cilmi weeyaan ila xadiidku dhammaantii inuu baabka wada waafaqo mia fi mia laazim maaha qayb kamid ah, haduu waafaqo intana cilmi kale weeyaanoo isagana waa dheeraad wey hadii la yirahdo iskaal lamid yahay hadii la yirahdo lakin laba xadiid oo kala socoto weeye muxuu ahaa calaaqada uu la leeyahay intan dambe nafti ukhrujii soo bax la dhihi qaalat waxay laa akhruju ilaa kaariha calaaqadaasi markaa ayuu leeyahay baabka macadda macadda ilaa macnaha inuu meel fog laga raadiyo ay kamid tahay mathalan in la yidhaahdo naftii jismigeeda camiraysa soddon sano afartan sano konton sano lixdan sano ilaahay u nicmeeyey inay jismigaa camirto yaa markii intaa la gaadhsiiya waa haye maanta waqtigaadha soo baad hala dhaho markay shukrin leeda dhihi leed ilahu abaal baad ii gashay in badan baad meeshan igu daysay waayahay dhihi leed ayaa ilaha laa akhruju ilaa kaariha ma ayna shukrinin marka mayna shukrinin marka ma laa yashkuru nas laa yashkuru lahday dhinac bay ka shabeeysa baaba shukri bay soo geli kartaa baaba shukri dhinac bay geli jirta noocaas xoogu yar takalufka ah waa ku jiraa ukhruji baa leeyahay markaasi laa akhruju ilaa kaariha a ah, maxaa yeelay intaasay jirkan ku dhex jirtay naftan mukhaalafat almaaluufi mashaqa mukhaalafat lmaaluufi mashaqa qof meeshuu bartayna ka tegidiisa waa waa ku culus tahay wax uunan xaalkiisa ogeyna waa ku socdaayo uu war weyna qofka ninka ugu taqisan dadka hadhow nafti markii macnaa waktigiisii la gaaro maskaraadka ama adduun ama akhra laga hadlayo xoogo wuxuu isleeyahy war amaad un iska sii noolaan lahayd maxaa yeelay xaaladiisa iyuunan xaqiijin karin oon ogeyn laakiin markay sakaraadka dhabtaa u qabto oo malakumoodki iyo malaa'igtu ay isku xeerto oo indhihiisa markaa ay arkaan waxayna inaga arkaynin markaa dadkao dhan kaariha ma noqonayaan qaar waxaa jira jeclaanaya nafta in laga qaado man axaba liqaa'a allah axaba allahu liqaa'ahu markaa qofkii waa soo baxaya mu'minkaha markuu maqaamkiisii iyo maqcadkiisi iyo janadiisa arka allah naga dhigo dadka muminiinta ah ee la kulanka alla jeclaaday kuwa kalena k kuwaas weeyaan man kariha liqaa allah kariha allahu liqaahu wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina mamed